بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkeenii ayaannu ku jirnaa khaasatan qaybihii xajka markaa looga hadlaayay rasuulkuna wuxuu tilmaamay cumro ilaa cumro kale in laysugu dembi dhaafaayo xajka mabruurkee lagu baarinimo falana gud aan janno ahayn inuusan markaa lahayn wa can cabdullaahi bni camr wacan cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma ana rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa qafaa marka uu ka soo laabta min qhaswin duulaan aw xajin ama xaj aw cumratin ama cumro yukabbiru wuu kibaaran jiray oo takbiir buu akhrin jiray calaa kulli sharafin meel kasta oo sarraysa markuu sii fuulahayo oo min alardi dhulka ka mid ah alaaa takbiiraatin saddex takbiirood uma kabacdi yaquulu wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allah alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro waxdahu xaale uu keligii yahay laa shariika lahu shirkina uusan u sugnaanin lahu lmulku maamul iyo mulkii hanashada asagay u sugnaatay walahu alxamdu mahadna ilaahay baa iskale wahuwa ilaahay calaa kulli shayin shay kasta dhammaantii qadiirun alla kara waaye aayibuuna taa'ibuuna caabiduun aayibuuna waan noqonaynaa taa'ibuuna annagoo ah kuwii towbakeenaya caabiduuna caabudaya saajiduuna u sujuudaya lirabbina rabbigeen xaamiduuna una mahad celinaya sadaqa allaahu ilaahay run buu ku sheegay wacdahu yaboohiisa wanasara wuu u gargaaray cabdahu addoonkiisiina wuu u gargaaray wahasama alaxzaaba axsaabtii iyo isbahaysatadii iyo jameecadiina wuu jebiyey waxdahu keligii wahasama alaxsaaba xisbiyadii isbahaysatadii ku tala gashay inay diinta ishor istaagaan dhibna ay gaarsiiyaan mu'miniintana waa ilaahii keligii jebiyey subxaanahu wa tacaala wahasama alaxsaaba waxdah wa can jaabir radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi naha nebiyu nebigu wuxuu nahyiyey ama uu reebay ama uu diiday an yatuufa arajul an yataruqa dheh an yataruq inuu ku soo guureeyo arajulu ninka ahlahu ehelkiisa leylan habeennimo khaasatan markuu safarkiisu dheeraado akhbaarna aan laga haynin xaaskaaga lix saacabeen markaa soo gasha looma yimaado hoteeladaa jiif haddaad doonto ee liboorka seexo haddii lagaa warhayay lagu sugaya waa mawduuc kale maantaoo kale sidaa darteed baa waxyaabo fara badan oo dhibaataa laga baqayaa inay markaa yimaadaan wa can anasin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam laa yataruqu midaan ku soo guurayn oo habeen u imaanin ahlahu ehelkiisa kaana wuxuu ahaa laa yadkhulu midaan soo gelin oon safar ka soo gelin ilaa qudwatan aroor aw cashiyatan ama galab maahan waa laguu diyaargaroobayaa khaasatan dumarka in badan laga maqnaado isma nadiifiyaan hoos ma xiirtaan cilaan ma saartaan timaha ma dhaqdaan laakiin maalintuu odaygu joogo waa lays xineeyaa waa lays hagaajiyaa tiibaa marka la diidayaa islaantiyo qaab daran oo waxyaabo fara badanoodan karahsanays aad ku aragto marka gurigu dumo waxaa dhici karta in gabar saaxiibaddeeda ay la jiifto xaggee la geynaya adigana in badan baad maqnayd waad weyrraxaysaa lagaama xelin kara gabadhii marka arrimooyin fara badan oo xikmad baa ku jirtaa diinteeda xikmad bay markaa isticmaashaa baabu safar safar ayuu baab u yahay cadaab inuu yahay safarku waa cadaab can abi hurayra radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga alsafaru safarku qidcatun waa gobol oo min alcadaabi cadaabka ka mid ah yamnacu wuxuu ka manciyaa kana reebaa axadakum midkiin tacaamahu tacaamkiisii wa sharaabahu sharaabkiisii wa nowmahu hurdadiisada faidaa qadaa markuu guto axadkiin nahmatahu ujeeddadiisii xaajadii iyo dantii uu u soo baxay iyo wixii uu rabay inuu markaa qabsado hadduu gutay u dhammaato falyucajil ha u degdego ilaa ahlihi ehelkiisa ehelkiisa ha u degdego oo dhaqsa ha aado gurigiisa oo markaa ha ku laabto baabu fadli almadiinati almunawara madiinadii munawara fadliga ay leedahay baabkeedii waaye waa madiinadii nebiga can abi hurayra radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam calaa anqaabi almadiinati magaalada madiine albaabaheeda malaa'ikatun malaa'ig baa ahoo laa yadkhuluha ma galo aldtaacuuna wala addajaalu aacuun iyo dajaalka baaxuun iyo dajaalba ma galaan qaala calayhi asalaatu wassalaam rasuulku wuxuu yidhi almadiinatu magaalada madiina kal kiiri waa sidii kiir oo kale waa marka midida la afaynayo bahalka lagu buufiyo ee dabka ayay markaa la mid tahay tanqu waxay tirtirtaa khabafahaa khabafkeeda qof kasta oo khabiif ah way baabi'inaysaa ama waxay tirtiraysaa khabiifka iyo mirirka wayansacu wayansacu tiibuha midka tiibka ah ama tiibkeedana way hagaajisaa can abi hurayra radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi maa bayna beyti inta u dhaxaysa gurigayga iyo wa mimbarii mimbarkayga rawdat waa beer oo min riyaadi ljanna jannada beeraheeda ka mid ah wa minbari mimberkayguna calaa xawdii xawdkayga dushiisuu ahaaday mimberkaygana darkayga korkiisa ayuu markaa ahaaday wa can abi hurayra radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ina aliimaana iimaanku la ya'risu wuxuu isugu soo ururi doonaa ila almadiinati madiina kamaa ta'rizu alxayatu sida ay abeesadu ugu ururto ilaa juxrihaa godkeeda juxrigeeda say markaa ugu ururtay u gasho yuu iimaanku isugu soo ururi doonaa magaalada madiina wa can abi saciid radia allaahu canhu qaal samictu nabiya nebigaan maqlay yaquul asagoo dhahaya laa yakiid ma dhagarfalo ahlu lmadiina reer madiina axadun axad ilaa hadduu isku dayo inuu shirqool iyo makrifal ku sameeyo an maaca wuu dhalaalayaa asagoo dhanba waa baaba'ayaa kamaa sidii kamaa sidii yanmaacu lmilxu milixda iyo cusbadu ay ugu baaba'do lmaai biyaha dhexdiisa sida ay ugu milantay ugu shiilanto can anas radia allaahu canhu can ilnabiyi sal allah calayh wasalam qaale wuxuu yidhi allaahuma ilaahay ijcal ka yeel bilmadiinati magaalada madiina dicfay maa maa laalaabkiisa oo jacalta aad yeeshay bimakkata maka barakadii suuskii waxyaabihii la barakeeyey ee maka labalaabkeedii ilaahu madiinana saayeen wa min ducaa'ihi nebiga ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allaahuma ilaahayow xabibna jeclaysii ilaynaa xaggeenna almadiinata magaalada madiina ka xubbinaa makkata maka jacaylkan u qabna oo kale ow ashadda ama ka daran waa mar allaala markay maka laga saaray oo ay madiine aadeen dad badan baa ku xanuunsaday madiine meel wado badan bay ahayd qaniinkeedaa badnaa aad iyo aad bay u ahayd meel aan lagu noolaan karin kolkaasuu rasuulku ducadan ku ducaystay ilaahayou madiinana jeclaysay jacaylka makaan u qabna ama ka daran allaahuma ilaahayow baarik lana noo barakay fii saacinaa koonbadeennii wa fii muddinaa mudkeennaba nadaalka iyo suuskaba noo barakay wa saxixhaa ilaahu noo caafimaad sii lanaa annaga wanqul ilaahow qaad oo naga guuri xummaahaa qandhadeeda iyo qaniinkeedana ila aljuxfati ilaahu juxfa naga gey qaalad caaisha waxay tidhi radia allaahu canha oma ilaahay ha ka raadi noqdee waqadimna almadiinata magaaladii madiinaan soo galnay wahiya ayadoo awbaa'u ardi illaahi dhulka ilaahay midda ugu cudur badan ah way ugu qaniin iyo imtiqaana xumad iyo waba badnayd qaalad waxay tidhi fa kaanad waxay ahayd butxaan meesha lagu magacaabo yajadu mid dareera najalan tacnii waxay ula jeedaa maaun biyo meesha budxaan ahna biya ka dareerayay aajina macnaha maa bay ahayd meel biyaheeda tacniinaa biyaheeda markaa soconaayay wa kaana abuubakarna wuxuu ahaa radia allaahu canhu idaa akhadatu markay qabato alxumaa qandhada yaquulu mid yidhaahda kullu mriin musabbaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi saasuu dhihi jiray mar kasta ooy marka qandhadii iyo qaniinku ka bato inaan dhul aad deganin markaad tagto laba biyoog baa ku gala xanuun baa kugu dhaca marka abuubakar radia allaahu canhu markay qandhadu qabato wuxuu dhihi jiray kullu mri'in qof kasta oo musabaxun ku bariista fii ahlihi ehelkiisa waalmowtu geerida adnaa uga dhow min shiraaki naclihi dacaska uu qaba suunkiisa wa kaana bilaal wuxuu ahaa idaa aqlaca canhu mar allaala marka ay ka go'do ay ka istaagto waxoogaa ee alxumaa qandhada yarfacu mid kor u qaada ayuu ahaa caqiiratahu codkiisa caqiiradiisa waa sowdkiisa ayuu kor u qaadi jiray wayaquul markaasuu odhan jiray alaa layta shicri hal abiitanna laylatan biwaadin wa xawlii idkhirun wakhaliili wahal aridan yowman miyaaha majannatin wahal yabduwan lii shaamatun watafiilun saasuu markaa dhihi jiray asagana alaa layta shicrii buu yidhi hal abiitanna ma baryay laylatan habeen biwaadin waadi xowlkaygii dhinacyaalkaygana idkhil iyo khaliil ay markaa ku yaalaan waa coos iyo waxyaabaha baxa ma arooray maalin biyihii majanna majannatin majanna waxaa la yidhaahdaa waa mowdic wax yar ku jirta maka naaxiyada dahraan macnaha aad buu marka u tamaninayaa ma ii muuqatay buu yidhi wahal yabduwanna lii shaamatun shaama iyo wa tafiilun tafi macnaha shaama iyo tafiil waa laba jabal oo wax yar maka markaa u jira sidaa darteed ayay waxay tamaninayaan magaaladii maka xaaladdaasay marka samayn jireen abuubakar iyo bilaal labada kitaabu soom soonkii ayuu u kitaab yahay baabu fadli soon soonka fadliga uu leeyahay wa canhu aydan ana rasuul allah rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi alsiyaamu junna soonku waa gaashaane falaa yarfud axadkiin yuusan rafad samaynin hadal xumo walaa yajhal yuusanna jahli fali wa in imru'un qof haddii qaatalahu uu la dagaalamo aw shaatamu ama uu la caayana yuusan la caytami lana dagaalamine falyaqul ha yidhaahda innii saa'im anigu waan soomanahay maratayn laba jeer innii saa'im innii saa'im waaladii macbuudkii nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay la lahuluufa fami saa'imi qofka sooman afkiisa urka ka soo baxa atyabu cinda allaahi tacaala allaha sarreeya agtiisa way uga udgood badan tahay min riixin miskii riixa misdiga ah yatruku tacaamahu tacaamkiisuu uga tegaya iyo wa sharaabahu sharaabkiisii wa shahwatahu shahwadiisa min ajlii ani dartay alsiyaamu lii soonka ana iskale buu yidhi ilaahay wa ana anigaana ajzi bihi abaalgudahay waalxasanatu xasanaduna bicashri amhaaliha toban laabkeedaa la abaalmariyaa halkii xasanaad ee qofka uu sameeyo toban baa ilaahay uga abaalmariyaa wa can cumar bni khadaab radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi man yaxfad qofkii ilaaliya man buu yidhi cumar wa can cumar radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi man yaxfad yaa xifdiyey oo ilaaliyey oo haaya xadiidan xadiid can ilnebiy nebiga xaggiisa ahoo fi lfitnati fitnada ka hadlahaya qaala xudayfa wuxuu yidhi ana anaa samictuhu ka maqlay yaquul asagoo odhanaya fitnatu arajul ninka fitnadiisa fii ahlihi iyo wa maalihi iyo wa jaarihi ku dhacda tukafiruhaa waxaa looga dhaafaa alsalaatu waalsiyaamu iyo wasadaqatu salaada iyo soonka iyo sadaqadaa ilaahay uga cafiyaa waatuu cumriga hor anigu tan kuma weydiinin waxaan ku weydiiya fitnada sida hirka badda oo kale u hiraysaa markaasuudaa amiirulmu'miniin adi iyo taas waxaa idiin dhexeeya derbi ama albaab lajari baad ka tahay taa derri albaab baa idiin dhexeeya markaasuu dhahay cumar albaabka ma la jebinayaa mase waa la furayaa cudeyf wuxuu dhahay waa la jebinayaa cumar wuxuu dhahay idan la xiri maayo mar dambe haddii mar la jebiyaa dib loo xiri maayo albaabka la sheegaya cumar buu ahaa fitnaduna waxay dilkiisii cumar dilkiisii wixii ka dembeeyey yaa nabad helay nebigaa caadi u dhintay iyo abubakar yaa soo haray cumar waa la dilay cumaan waa la dilay cali waa la dilay kii ku xigay waa la dilay cumar markii la dilaa salaaddii u taagnaa cumaan markii la dilaa qur-aan buu akhrinaya cali markii la dilaa suwaxdii waxbuu tujinayay salaad macnaha waxaad ka fahmaysaa fitantii markaa bilaabatay inay sii socotay waayo cumar wuxuu yidhi albaabka ma la jabinaa mase waa la fura waa la fura hadduu dhihi lahaa way iska ammaan ah, ahaan lahayd waa la jabin buu yidhi mar haddii la jebiyey la xiri maayo buu dha albaab haddii la jebiyo xiritaan ma laha laakiin haddii la furmaraado waa la xiri karaa marka fidno eegaad u badan baa taala baabu qowli zuur qowli zuur waaye fi sawmi soonka dhexdiisa lagu samaynay mamnuuc tahay wa can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi man lam yadac qofkaan ka tegin qowla azuuri hadal been iyo waalcamala bihi ku camalfal beenta lagu camalfalo falaysa lilaahi ilaahay xaajatun danka malaha fii an yadaca inuu ka taga acaamahu wa sharaabahu acaamkiisa iyo sharaabkiisa tacaamkiisa iyo sharaabkiisa inuu ka taga baabu sawmi soon ayuu baab u yahay liman khaafa qofkii ka cabsada alcusubata cusubanimo isugu baqa iskaabulanimadiibaa ka badatay waa tacbaan buu taagan yahay waa inuu soomaa naagna ma habo wacan cabdulaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahay maca annebiy nebiga micigiisa sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi man istitaaca qofkii kari kara oo minkum adinka idinka mid ah albaa'ata baa'o ba' waa mu'annada naagtay u baahan tahay masaariiftii gurigii wixii la dhigi lahaa xafladii wixii lagu qaban lahaa kastee riwaayadka lagu tuuri lahaa qofkiiba baa ahab awoodi kar iyo alla ka cabsi naag lagu dhaqo falyatasawaj ha guursado fa innahu maxaa yeelay guurku aqadu lilbasari aragga ayuu laabid og yahay wa axsanu lilfarji farjiguna wuu ilaaliyaa waman lam yastatic qofkii aan karin qofkii awoodi waaya fa calayhi bisawm soom baa korkiisa ahaaday ha soomo fainahu maxaa yeelay soonku lahu asagoo wijaa wiji u noqonaya wijaa ayuu markaa u noqonayaa wajhu waxaa loola jeedaa qofku mar allaala markuu soonku aad i aad u badsado ilaahayna waa u dhowaynayaa shahwaadkiisana markaa way yaraanayaan marka soonku ilaahay ayuu u dhowaynayaa sabab fara badani ajir badanna markaa waa ka helayaa dharagta badan baa keentay edeb darada ku baahan maxaad cuntoobuu raadinayaa ku daragsanna xageed gelisaa buu ka fakarayaa marka waa mashaakil aad aadyaad marka u weyn baabu barakati suxuuri suxuurta barakada ay leedahay baabkeedii waaye can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi tasaxaruu hoy suxuurta saxuurta cuna faina fi suxuuri faina fi saxuuri saxuurta tasaxaruu faina fi saxuuri saxuurtu barakatan barakaa ku jirta baabu siwaak cadayga lisaa'imi qofka sooman uu cadaydo wax ma uu dhibayaa cadayga soonka waa maya wakhtigaad doontii xilligaad doontaad cadayan kartaa can caaishata radia allaahu canha can ilnabiyi qaal rasuulku wuxuu yidhi bay tidhi assiwaaku cadaygu madharatun wuxuu taahiriyaa lilfanni afka mardaatun lirabbi rabbina wuu raaligeliyaa idan awqaad kasta waa la samaynayaa qowl baa qaba zawaalka kadib duurka wixii ka dambeeya cadaygu waa makruuh karaahay leeyihiin ayagoo laftooda dhihimaa soonku wuu jabayaan laakiin waxay leeyihiin waa laga fiican yahay laga yaabay un ajirku yaraaday leeyihiin sababtan waxay leeyihiin xadiidkan soo marnay ee ah karka afka qofka saa'imka urka ka soo baxa adyab cinda allaahi min riixi lmiski kiibaa baaba ahay kiibaa baaba ahaya ayay leeyihiin waa shay macquul noqon kara laakiin inta badan waxaa la tilmaamaa sida aan isleenahay hawaabtuna way u dhowdahay in mar kasta la cadayan karo xataa bacda azawaal xataa bacda alcasr xataa qubayl almaqrib oo khuruufka iyo urka ka soo baxaya qofka saa'imka afkiisa wax urka saaran aan ahayn laakiin ay tahay hawo ama mindhicirka arya ka soo baxda qofku mar allaala markay baahidu ka badato taa in markaa loola jeedo marka mashaakil kuma sugna in shaa allah walow uu jiro qowl noocaasoo tilmaamaya wasaqday ilaahay wixii urka ahaa ee rabbi agtiisa ugu carafta badnayd inay markaa baaba'ayso baabu man qaama ramadaana iyo wa alqadri qofkii istaaga ramadaankii habeenka leylatulqadriga can abi hurayra radia allahu canhu can ilnabiyi qaal man saama ramadaan qofka ramadaan ka sooma iimaanan rumayn u sooma iyo waxtisaaban ajir xisaabsasho qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaray oo tegay oo min dembihi dembigiisa ah waman qaama qofkiisa istaaga laylata alqadri habeenka laylat laylatulqadriga iimaanan rumayn waxtisaaban i ajir xisaabsasho qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii tegay oo min dembihi dembigiisa markaa ah can caaishata iyo wa um salaama radia allaahu canhumaa labadaa gabdhoodba allah ka raadi noqday anna rasuula allaahi rasuulkii ilaahay kaana wuxuu ahaa yudrikuhu miday haleesho alfajar salaada fajar fajarkaa haleelahayay wahwa junubun asagoo janaaba ka qaba min ahlihi ehelkiisa ehelkiisa uma yakhtasilu kadib wuu qubaysanahay wayasuumu waana soomaayey sala allahu calayh wasalam mana soo qalaynayn kafaarana ma bixinaynin qofka inta habeenkii islaantiisa jimaaca salaada subax ka hor ama ay haleesho janaaba ee iska seexda fajarkana ku dhasho salaada subax marka la addimo kadib soo kaca wuu qubaysanayaa waa tukanayaa soonkiisana waa wadanaya dhib kuma sugna kafaari gudna lagama rabo qalena markaa lagama rabo umu salami caaisha waxay leeyihiin rasuulkii alleh salaada subax baa ku dhalanaysay asagoo janaaba ah fajarka haleelaya ehelkiisa markay leeyihiin waxay cabbirayaan rasuulka riwax ugama imaan jirin sala allahu calayh wasalam ilaan shaytaan ilahi baa ka fogeeyey sideenoo kale moo meel qabow markaan gaarno qofku uu qaru hayo mar allaale markuu gabar maanta lasoo sheekaystana caawa tii oo socotaa imaanayso carfaysa kolkaabaa meelha waxba jiri yuu wax ku hayaa intaa kadib waa biyo ka imaanaya laakiin nebiga xaashaakalla maya ilaah baa ka ilaaliya subxaana watacaala ehelkiisa xaggeeda inay janaabo uga timaada ma ahayn shaytaan mau fidnayn karaba uma yaqtasil kadibna waa qubaysanaya waa yasuum wa waa ayada cayshee radia allaahu canha kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa yuqabilu mid shumiya caaisha wa yubaashiru la istimtaacoo ku mubaasharaa wahuwa saa'im asagoo sooman wa kaana wuxuuna ahaa nebiga amlakakum midka idinkugu celin iyo hanasho badan liirbihi dantiisa waa iscelinaya rasuulka sal alla calah wasalam irbadiisa waa celinaayay rasuulka sala allahu calayh wasalam mid hanasho badan buu ahaa weliba waxay tidhi waryaa idinka idinka mid aho asagoo kala noqon kara dhallinyarada khaasatan inay aada isu ilaaliyaan baa fiican nebiga caaisha wuu shuuuyey wuuna la mubaasharay wuuna sooman yahay laakiin amlag li'in buu ahaa dadkeenan markii saa uxlul ay tidhaahdeen wax ka qubanaya oo kale lama ahayn saa darteed qofka saacimkaynu soonkiisa ilaalsado wixii dhibaato keeni kara iska jiro meeqaa inta kuu timaada ku dhees waa soonaa waa iscelin waayn waa islaantii baan asiibay war masaajidada taga qur-aanka akhriya ayagana burkii bujiyaha dubaane sababtu waxay ah taajidadaad kula jirtaa waad ag fadhisaa meeshii bay maraysaa waa kusoo ag maraysaa waxbaa furan waxbaa faydan saa darteed baa shaytaanku sii waxaynaya inkastoo laydhaha shaytaanku wuu xiran yahay haddana amarkii midka madax adag baa la xiraa yar yarka wax saas noo gelaya ka warankii waaweynaa hadduu ilaahay naga xiray waaba alxamdu lilaah kaasoo soo furmaan lahaa dhib kale markaa ahaan lahayd marka nebigu waa iscelin jiray wa can jaabir bni cabdillaah radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa fii safarin safar fara'aa markaasuu arkay zixaamin meel lagu tuursan yahay meel zaxmad ay jirto ciriiri ah wa rajulan ninna qad dullila la harinahay ninna sidaa loo hoosaynaya calayhi korkiisoo cadceebdii laga qarinayo fa qaala maa haada waa maxay buu yidhi fa qaaluu waxay dheen saa'imun waa sooman yahay waa soomaya safarna waa loogu jiraa idan wuu socon waa dhulkuu ku dhacay markaasaa saa loo harinayaa qaala markaasuu rasuulku yidhi laysa min albiri wanaaga ka mid ma aha alsawmu fi safari safarkoo lagu soomo qofka safarka inuu iska cuno iska cabuu ilaahay u baneeyey subxaana wa tacaala waa ruqso ka maridkii jiranna waa la mid soonku ama safarku wuxuu doona ha ahaadabay dheen fuqahada xataa dayaaradku safar haddaad doonto xataa yuusan ku dhibin haddii safar magac la sheegaba aad ku dhex sugan tahay ruqsaa ilaahay ku siiye subxaana wa tacaala ruqsada in la qaataana fadli badan qofkii raba inuu safarka ku dhex soomo dhib kuma sugna laakiin yuusan dhibaatoonin ninkan rasuulku uu leeyahay laysa min albiri alsawmu fi safar waana sooman yahay ruqsana waa la siiyey istaaggiisana wuu ka dhacay waa kaasaa oo wax qaban lah oo la harinaayo marka qofku